caasim bin haabit ayaanu qaadanaynaa man qaatala waa gudhigiisa ninkii diriraya falyuqaatil ha u dirira kama yuqaatilu caasim ibnu haabit nebi moxamed baa yidhi sala allahu calayh wasalam kharajat way soo baxday qurayshun qurayshaa soo baxday biqadi biqadihaa bay la soo baxday biqadatihaa waxay la soo baxday biqadihaa wa qadiidihaa ayadoo dhan macnaha udbaheedii iyo udbaheedii iyo waxbaa la dhihi jiray macnaha ayadoo dhan baa loola jeedaa macnahaan marka la fiiriyo qoraysh oo udbaheedii idbahoodii wadata ayaa soo baxday wa madaxdeedii wa cabiidihaa addoommadeediina way la soo wada baxeen ilىa liqaa'i moxamed ibni cabdillaahi fii uxud in moxamed ina cabdullaahi ah ay la kulmaan uxud faqad kaana waxay faqad kaanad waxay ahayd xaq xaqdigana taشxanu mid buuxiya suduurahaa laabteeda shaxnan buuxin laabteeda daqdi iyo adqaan iyo xaqdi baa buuxinahayay wاhaaraatu wاhaaraatu ee haaraadka aargudashada liqatlaahaa dadkii looga laayay fii bederin bederna oo aargudashadeeda tastaciru ay hurayso fii dimaa'ihaa dhiigga qoraysh isticaaran huritaan waxay la hurahayaan oo dhiigoodii hurinahaya bal inay u aargudaan raggii badar looga laayay walam yakfiha dalika arrintaa kumaysan kaaftoomin inay cibiidadoodii iyo sayidadoodii iyo qabdigeedii qabiidkeedii ay la soo baxaan kuma kaaftoomin wa innamaa in kale ma ahee ukhrijat waxaa la soo saaray ama akhrajat macahaa waxaa micigooda la soo baxay alcaqaa'ila min nisaa kuwa ugu fiicfiicane ugu caqliga badan oo min nisaa'i qoraysh qraysh dumarkooda ka mid ah naagihiina waa la soo saaray liyuxariban si ay u guubaabiyaanay u guubaabiyaan alrijaala ragga cala alqitaali dagaalka wayudribna ay huriyaanay kiciyaan alxamiyata xamiyo fii nufuusi alabطaali geesiyaasha nafyaalkoodana inay xamiyo ku huriyaan wayashududna inay adkeeyaan casaa'imihim go'aankooda waa raggii kullamaa mar kastoo aw dacafuu ay tabar darnaadaan ama ay daciifaan kullamaa mar kasta oo ay tabar darnaadaan aw dacfuu ama ay daciifaanna bal inay sii adkeeyaan dumarkay xoojiyaan cazaa'imta iyo go'aanka ragga ila nin naagi ay ka ay la socoto biiq maba noqda sidiisaba markay gabar kula socoto oo qof ka hor yimaado rabo inuu qashaado xataa haddaad ka xoog yartahay waa waxaad iska dhigaysaa nin ka celin karsa ma ah marka dumarka sideedaba naagaynin nin naagay nin soo dirtay iyo rati wax la dhihi jira kaama haraan saa darteed baa waxay aad iyo aad ugu talagaleen inay balguubaabiyaan oy xoog u yeelaan mar kastay ku fakeraan inay daciifaan wa kaana fii jumlati man kharajat macahunna dadkii la soo baxay ragga micigooda dumarka waxaa ka mid ah hinda bintu cudba oo zawju abi sufyaan ah wa raydatu bintu munabbahin gabadha lagu magacaabo waa zawju camr bni caas wa sulaafata binti sacad gabadha lagu magacaabo wa macahaa ayada waxaa la socday zawjuhaa ninkeeda waa طalxa iyo wa wlaaduha wiilasheedii aلثalaaثa ee saddexda ahaa waa musaafir wa julaas iyo kilaab saddexdaa wiil ay dhashay iyo ninkeedii ba isla socdeen wa nisaaءun iyo dumar kahiiraatun fara badanoo hayrahuna kuwaa ka soo haray walama اltaqa اljamcaan labadii ee jamc iyo labadii qolo markay ku kulmeen cinda uxudin uxud agteeda oo waakhadad ay bilaabatay naaru lxarbi ama waakhadad ay guda gashay naaru lxarbi dagaalka dabkiisii tastaciru inuu hurhayo qaamad hindu bintu cud baa istaagtay waman macahaa iyo wixii micigeedahaadoo mina niswati dumar ah ayaa istaagay fawaqafna waxay istaageen qalfa sufuufi safafyaalkii ragga gadaashooda wa akhadna waxay ku qaateen biaydihinna gacmahooda addufuufa gurbaanyaalana way qaateen wajacalna waxay guda galeen yadribna inay garaacahayaan calayhaa dusheeda munshidaatun ayagoo naashidaynahaya ayagoo heesahaya oo dhahaya in tuqbilu nucaaniq wanafrishu namaariq aw tudbiru mufaariq firaaqa hayra waamiq shicir noocaas ayagoo tirinaya bay ka daba socdaan gurbaan bay ka tirinayaan in tuqbiluu haddaad qaabishaan oo aadan soo jeesanin nucaaniq waa idin qoorqooraynaynaa labada qofoodee safarka ka yimid iyo ka kale say isku salaaman baa nucaaniq la dhahaa saasaan idin qoorqooraynaynaa wanafrushi nafrushi waxaan idiin firaashaynaa oon idin goglaynaa anna maariqa barkimaha barkimo aad ku cuslaysataan namaariqda barkimooyinka waaweyn kuwaana waan idin dhigdhigaynaa ow amase haddii dudubiru aad soo carartaan nufaariq anagna waan idinka tegaynaa ogaada naaga ma lihidiin firaaqa faaruqitaan hayra waamiqin soo noqosho aan jirin dib dambe il aad noo saaraysaan ma laha nin saa la yidhi dagaal buu gelayaa soo maaha fa kaana nashiiduhunna gabaygooda haadaa ee kaa wuxuu ahaa yudrimu mid kiciyo huriya fii suduuri اlfursaani geesiyaasha laabtooda alxamiyu ku kicinaayey xamiyo macnaha dhiiranaan wayafcal wuxuu ku samaynaya fii nufuusi aswaajihinna sawjiyaalkooda nafyaalkoodana ficla sixr sixirkaasuu wax ku sameeyo oo kale qof sixran oo kaley noqonayeen uma kabacdi wadacat way dhigtay almacrakatu dagaalkii awsaara culasyaalkeedii dagaalkiibaa istaagay wa kutiba waxaa loo qoray fiiha dagaalkii annasru guusha liqoraysh qoraysh inay guulaysato cala almuslimiin muslimiinta laga adkaado fa way istaagtay anniswatu dumarkiibaa kacay waqad istafasathunna ayadoo ay kicinayso ama ay bixinayso ay soo saarayso xumya xumya aldufri guusha qandhadeeda xumi waa xanuunka ama kulaylka guusha kulaylkeedaa soo kicisay gabdhihii wadafiqna waxay guda galeen waxay guda galeen dumarkii mar allaala markii guusha ay soo bixisay kulaylkeedii waxay guda galeen yajusna inay ku wareegayaan oo ay ku dhex wareegaan khilaala saaxati goobtii almacrakati ee dagaalka gudaheeda musaqridaatin ayagoo mashxaradaaya ayagoo aad u cardhaaya ayay guda galeen wa akhadna waxay bilaabeen yumailna inay googooyaan bilqatlaa kuwii dhintee la dilay afdaca atamfiil tamfiilka waa bedelitaan si qofku waa in laga bedelo tan u foolxun bay ku sameeyeen fawaxay eh, sameeyeen oo kale fabaqna waxay dilaacinahayeen albutuuna caloolaha wasallamna waxay googooynahayenay soo saarahayeen ay jixjiixayeen alcuyuuna indhaha wasallamna waxay googooynahayeen waa isku wada macna alaadaan wajadacna waxay googoynahayeen alunuufa sananka dhagaha sanka cindhaha meelay dhaafeen ma leh bal iska daa ina ixdaahunna midood lam yashfi way caafimaadi weysay kaydahaa xanaaqihay way ka caafimaadi weysay ilaa an jacalad inay ka samaysay maahane ka yeelatay min alunuufi sanankii wاlaadaani dhegihii qilaadatan e, e, qilaado e, manaa silsilad ama qoorgashi iyo iyo wakhalaaliil inay ka samaysato wax lugaha la gashto wazayanad ay isqurxisay bihaa ayada intiqaaman aargudasho liabiiha aabbaheed wa akhiiha walaalkeed wa camihaa adeerkeed aladiina qutiluu lagu dilay fii badrin waa hinda laakina sulaafata bin sacdin kaana laha gabadhii sulaafa waxaa uga sugnaa ayada sha'nun sha'ni baa u sugnaa xaalad oo kayru ka beddelan sha'ni aqharaabihaa dumarkii oo min nisaa'i quraysh dumarkii quraysh ee ayada lafilka ahaa wixii uga sugnaa waxaan ahayn ayaa markaa u sugnaa faqad kaanad waxay ahayd qaliqatan mid cabsanaysoo naxsan mudaribatan ee jaraynaysoo gergariiraysaa tantadiru waxay sugaysa an yuqbila inuu soo qaabilo calayha korkeeda zawjuhaa ninkeeda ow amase axadun mid oo abnaa'ihaa wiilasheeda ka mida ahalaaثa ee saddexda ah litaqifa say say ugu kuurgashay u ogaato calaa akhbaarihim akhbaartooda wa tushaariku ay la qaybsato markaa ka bacdi anniswata alukhrayaati dumarkii kale farxata الnasri guusha farxaddeeda bayda laakiin anna intidaarahaa sugitaankeedii qad taala wuxuu ku dheeraaday cabathan bilaa macna way iska taagneedo way iska sugaysay cabad iyo ciyaar ciyaar buu ku dheeraaday fa waqalad waxay dhex gashay fii ardi almacrakati dhulkii dagaalka wa jacalad waxay bilowday tatafaxasu inay ku firfirisay ku baarbaarto ay ee eegto wujuuhu lqatla dadkii la dilay wejiyaalkooda fa idaa bihaa waaba ayadoo tajidu heshay zawjahaa ninkeedii sariican oo mayd ah mudarjican mudarajan ku cilaaman bidimaahi dhiiggiisa dhiiggiisa saa ugu dhex jiraa ayay aragtay fahabad way booday kalub'ati waxay u booday sidii libaax dumar ah oo kale almadcuura oo argagaxsan wajacalad waxay guda gashay tuطliqu inay ku sii dayso haddana basaraha araggeeda fii kulli sawbin meel walba baxdan ayadoo raadinaysa can awlaadiha ilmaheedii waa musaafic iyo kilaab iyo julaase famaa labifad maysan daahin an ra'atum inay aragtay mumatadiina ayagoo fidhsan ayagoo yaala calaa suxuufi uxud uxud bannaankeeda saasay mumadidiin u yihiinoo way daadsanaayeen amaa musaafiq iyo wakilaah fa kaanaa qad faaraqa alxayaat wayba dhinteen ba ayaga xayaatadii baa ka baxday wa ama aljulaas wajadtu waxay heshay wamaa tazaalu asoona weli ka zuulin bihi asaga baqiyatun inay ku hartay min linaa naf wax yar oo naf ah inay ku jirto ayay gaartay akabbat sulaata sulaafo way ku dul dhacday calaa ibnihaa wiilkeeda alladii kaasoo yucaaliju la saxariirahaya sakaraati اlmowti sakaraadkii geerida wa wadacat waxay saartay ra'soo madaxiisa fii xijrihaa dhabteeda wajacad waxay guda gashay tamsaxu inay ka tirtirayso addimaa dhiigaga can jariinihi wa famihi dhabanadiisii afkiisa waqad yabisa ayadoo ay qallashay addamcu ilinta fii caynayha indhaheeda min hawli اlkaariati murugta weyn darteed kaarisada iyo hawlka macnaha murugta haysa iyo iyo dhibaatada haysata hawlkeedii weynaanteeda yaa indhaheedii elintii ka qalashay uma aqbalat calayhi wiilkii bay qaabishay wahiya taqul ayadoo dhahaysa man saracaka yaa bunay yaa ku dilay wiilkaygiiyo fahama wuxuu damaca yujiibaha inuu u jawaabo laakiin laakiin xashrajata almowti maydka qarqaradiisa waa qofku markuu dhimanaya uu qarqaraynaya maydkii shanqartiisiibaa manacatu ka mancisay inuu u jawaabo fa alxaq way ku celcelisay caleyh korkiisa bisu'aal faqaala wuxuu dhahay saraacanii waxaa i dilay caasim bin haabit wa saraaca akhii musaaxifna asagaa dilay wa saraaca akhii kilaabna asagaa dilay uma lafada wuxuu tufay aakhira anfaasihi waa uu dhintay junna junuun jinnigii baa ku adkaaday jinnigiinii baa xoog u kacay waa sulaafata bin sacad wajacaad waay guda gashay waxay guda gashay e, tacwalu inay oyso wa tanshiju ay aad u oyso macnaha ay aad u barooratay codkeeda kor u qaado oo aqsamad waxay ku dharatay bilaata waalcuza anlaa yahdaa inuusan degayn lahaa ayada lawcatun lawco naxdin iyo murug aw tarqa ama ka go'aynin licaynayhaa indhaheeda damcatan ilin ilaa idaa ta'arad lahaa inay uga aargudaan er maahane quraysh min caasim ibni haabit oo waacdadhaa ay siiyaan ayada e, ay siiyaan qixfa ra'sihi madaxiisa lafteeda inta wareegsan baa la yidhaahdaa in ayada loo keeno litashriba fiihi alkhamru inay khamro ku dul ilaa intaa ay dhacdo wallahi waxay tiri igama go'aayo murug iyo cabsi iyo naxdin ilinteeda igdhammaan mayso uma nadarad waxay ku ballanqaaday ku nadartay liman qofkii yasir niman qofkii ya'siruhu soo qafaala ow amase yaqtulhu soo dila oo wayatiihima oo waya'tihaa u keena bira'sihi caasi madaxiisa an tucطiyahu inay siinayso maa yashaa wixii uu doono oo min munfasil maali maalkan u fiican ah qof kasta wax allaala wuxuu doono ayaa siina bay tihi fashaaca waxaa faafay khabaru nadriha nadarkeedii qabarkiisii fii quraysh buu ku dhex faafay wa jacala wuxuu guda galay kullu fata dhallinyaro kasta oo min fidyaani maka maka dhallinyaradeeda ka mid ah yatamana inuu jeclaysto allow low inuu ahaado dafira mid ku guulaystay bicaasim bin haabit waqadima soo geliya ra'soo madaxiisa lisulaafa inuu u keeno lacalahu la arkeeba yakuunu inuu noqdo alfaa'iza midka ku liibaana bijaa'izatiha abaalgudkeeda qof kasta wuxuu ku gudagalay bal ninkaas sidii loo soo dili caada almuslimuun muslimiintii way soo laabteen ila almadiina madiinay ku soo laabteen bacda uxud uxud ka bacdi wajacaluu waxay guda muslimiinta yatadaakaruuna inay ka sheekaysanayaan almacrakata wixii dhacay wamaa kaana fiiha wixii macrakada dhex ahaaday waa dagaalka fayataraxamuuna inay u naxariis dalbayaan cala alabطaali geesiyaashii aladiina istushiduu ku shahiiday oo wayanhuuna ay u tahniyeynayaan ay u hambalyaynayaan bilkomaati geesiyaashii aladiina kuwaasoo ab loo muujiyey oo wajaaladuu dadaalay oo difaaca fiican sameeyey fadakaruu waxay xuseen fii man dakarahum dadkii ay xuseen waxay ku dhex xuseen caasim bin haabit wacajibuu waxay la yaabeen kayfa sidii ittafaqa ay ugu suuro gashay lahu asaga an yurdaa inuu laayo uu dilo alaaثan saddex ikhwatin walaalo ah min bayti waaxidin hal guri ka soo baxay fii jumla inay dhex geliyaan kooxdii man ardaahum ayago ilaahay intii la dilay oo dagaalka lagu dilay inay ayaguna dhex galaan jumlada aad bay ula yaabeen qaala qaa'ilu minhum nin hadlaya wuxuu yidhi wahal fii dalika min cajab war waxaas wax la yaabsan soo ma jiro wahal fii daalika arrintaa gudaheeda min cajabin wax lala yaabo ma tahay afalaa tadkuruuna miyaadan xusuusanayn rasuul allah rasuulkii alla salawaatu ullaahi calayh xiina sa'alna markaan weyddiinay qubayla badarin bader wax yar ka hor kayfa kayfa sidii oo tuqaatiluuna ay u dagaalami lahaayeen dadka faqaama lahu caasim caasim bin haabit baa istaagay wa aqada qawsahu qaansadiisiiuu biyaddii gacanta ku qabsaday wa qaala wuxuu yidhi in kaana alqowmu qoomku haddii qariiban ay yihiin meel ka soo dhow min qariiban minii mi'atu diraacin boqol dhudhun kaana alramyu bisihaam waxaa lagula dagaalaa tuuryo oo sihaam gamuun ah faidaa danow hadday ka soo dhowaadaan xataa tanaaluhum ilaa ay gaarayso alrimaaxu meel waran ah kaanat ilmudaacasata mudaacasaday noqonaysaa marka in warma la isticmaalo warma la isdhaafsado ilaa an ilaa an tatakhasufa alrimaaxu ilaa isdhex galaan oo ay isku dhufdhufsamaan rimaaxdii waramaha waa haddii waxoogaa ay ka soo dhowaadaan faidaa nakasafat اrimaaxu haddii ay isdhaafsadaan oo ay isdhex galaan warmihiina wadacnaahaa waanu dhigaynaa wa akhadna الsuyuufa seefi baan qaadanaynaa wa kaanad waxay noqonaysaa marka almujaaladati mid seefo la isdhaafsado saasaa loo dagaalamaa faqaala calayhi الsalaau wasalaam wuxuu yidhi haakada alxarbu dagaalku waa sidaa man qaatala qofkii diriraya falyuqaatil ha u diriro kamaa yuqaatilu caasim suu caasim u dagaalamo lam yamdi kama soo wareegan hayru qaliil wax badan wax dheer wax yar kama soo wareegan dheh macnaha wax yar baa ka soo wareegay calaa uxud xata ndadaba ilaa uu u doortay rasuulu اllahi sal اllau alيه wasalam sittata lix oo minka oo min karaa'imi الصaxaaba min kiraami الصaxaabati صaxaabada kuwa ugu fiicfiican ka mida ugu karaamada badan libacثi man man inuu diro bucuhi diritaankiisa ah koox uu dirahayay inuu nebigu diro wa amara calayhi wuxuu madax uga dhigay caasim ibni haabit famadaa way dhaqaaqeen annafaru kooxdii alakhyaaru sharafta lahayd liimhaadin say u soo fuliyaan maa amarahum bihi wuxuu amray annebiyu calayhi salaatu wasalaam wa fii maa waqtihum ayagoo fii bacdi ariiq waddada qayb ka mida marhaya hayra baciidin meel aan ka fogeen can makka calimad waxay ogaatay waxaa ogaatay bihim ayaga jamaaca koox oo min hudayl qabiilka hudayl ah fahabkuu markaasay kusoo boodeen waxay u soo caadeen naxwow dhankooda musriciina ayagoo soo degdegahaya wa axaadu muslimiintii bihim waa la koobay ixaadata alqaydi sida ay silsiladda u koobto alcunuqi qoorta ama katiinada marka saa loo geliyo say ugu wareegsato oo kale famtashada wuu la baxay caasim iyo waman macahu suyuufahum sufyaalkoodii seefahoodii bay galalka kala baxeen wahamuu waxay damceen bimunaasalatin inay ka tanazulaan ama ay u degaanay la dagaalamaan almuطbiqiina calayhim kuwa kusoo soo wareegsaday faqaala lahum waxay u yidhaahdeen alhudayliyuun nimankii reer hudayli ahaa inakum adinka laa qibala lakum awood bina annaga nooma lihidiino lix keliyaa tihiin wainamaa anagu wallaahi baan ku dhaaranaya laa nuriidu dooni mayno bikum adinka sharan inaan dhib idin gaarsiino ida lanaa hadday su kaa soo dhiibtaan haddii aad issalimtaan o isu soo dhiibtaan wax dhiba idin gaarsiin mayno walakum calىa dalika arrintaana cahd اllahi wa miihaaquhu waa cahdi alle iyo ballan alle fajacala waxay bilaabeen saxaabatu rasuuli rasuuli illaahi rasuulka saxaabadiisa yantadiru inuu eego yanduru inuu fiiriyo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale kaannahum waxaad mooddaa yatashaawaruuna inay tashanayaan fii ma yasnacuuna waxay samaynahayeen faltafata casim wuxuu eegay ilaa asxaabii wa qaala wuxuu dhahay amaa ana anigu falaa unzila degi maayo fii dimmati mushrikin mushrik balantiisa ku degi maayo uma kabacdi tadakara wuxuu xasuustay nadra sulaafata sulaafa nadarkeedii alladii nadaratu ay ku nadartay ayuu xasuustay in madaxiisa ay khamro ku dhex cabi doonto wajaradda wuxuu galka kala baxay sayfaho yaquul asoo dhahay allahuma ilaahayow inii anigu axmaa waxaan ilaalinayaa lidiinika diinkaaga wa udaaficu canhu waana difaacayaa ee raxmi laxmii ilaahu hilbahayga oo cadamii lafteedaba ii ilaali walaa tudfir bihimaa ha iga guulsiinin axad oo min acdaa' illaahi cadowga ilaahay ka mid a ah. uma intaa ka bacdi waa ku rogaal celiye cala watabicahu waxaa soo dabagalay inaani laba qofood oo min asxaabi asxaabtiisa ka mida ah. saddex bay noqdeen wadalluu waxay ahaadeen yuqaatiluuna inay dagaalamayaan xataa suricuu waaxidan bacda aakhar ilaa ay dhaceen ay dhinteen midba midka ka dambeeya amaa baqiyatu asxaabi saddex baa hartay intii saxaabo ah ee hartayna fastaslamu way isdhiibeen liasiirihim qafaalkooda isku dhiibeena waa la qafaashay famaa labisuu maba ay daahinba nimankii hudayliyiin ahaa an qadaruu bihim inay khiyaaneen shara qadar khiyaanatan uxun bay ku sameeyeen intay xerga soo qaateen bay xirxireen dhib bay gaarsiiyeen lam yakun ma ahayn alhudayliyuun nimankii reer hudayli fii baadi اmri amarka bilowgiisa yaclamuuna kuwa og anna caasim bin saabit huwa inuu axadun ka mid yahay qatlaahum dadka ay dileen mid ka mida inuu yahay ma ogeyn falammaa goortii carafuu ay ogaadeen daalika arrintaa farixuu bihi way ku farxeen ashadda alfaraxi ilan lacag badan bay helayaan faraxtan u daran bay ku farxeen mar allaala markay ogaadeen inuu yahay waman waxay tamaniyeenay u jeclaysteen anfusahum nafyaalkooda bijaziili alcaطaa'i siisma weyn inay helayaan walaa qarba la yaab ma laha alam takun maysanayn sulaafa binti sacad qad nadarad mid ku nadartay anna hiya haddii ayadu dafirad ay ku guulaysato bicaasim ibni haabit an tashriba inay ku cabto fii qaxfi ra'sihi madaxiisa korkiisa alqamra soo taa ma ahayn alam taku soomahin qad jacalad mid u yeeshay liman ya'tiiha qofka u keena bihi asaga xayan aw meytan ha dhinta ama ha noolaadee maa yashaa wixii uu doono oo min almaali xoolo ah lam yamdi kama soo wareegan calaa nasrici caasim caasim bin haabit dhimashadiisa bidcu saacaatin dhowr saacadood xataa intii calimad quraysh ay ogaatay bimaqtalihi dilkiisa eh, faqad kaanad hudayl waxay ahayd tuqiimu mid degan qariiban meel u dhow min makata maka fa arsala waxay u soo direen zucamaau quraysh qoraysh odayaashoodii rasuulan rasuul bay soo direen min cindihim agtooda ka soo direen ilaa qadlati caasim caasim dilkiisa yalibuuna minhum ayagoo ka codsanaya dadkii dilay ra'sahu madaxiisa liyudfi'uu say ugu demiyaan biha arrintaa qullata sulaafata bin sacad ee ciilkeeda iyo waxyaabaha haaya oo watubri'u ay ugu baarinima falaan qasamaha dhaarteedii oo wayukhafifu ay ka khafiifiyaan bacda xasaaniha murugyaalkeedii qayb ka mid ah calaa awlaadiha ay u murgoonaysa wiilasheedii aلثalaaثa ee saddexda ahaa aladiina kuwaasoo saracahum uu laayey ama uu dilay caasim biyadihi waxamadu waxay u soo xambaariyeen arasuul ninkii lasoo diray maalan wafiiran ayuu soo qaaday wa amaruuhu waxay amreen an yubdilahu inay bixiyaanay siiyaan lilhudayliyiin bisikhaa'in si gacan furnaansho ah liqaa'a ra'si caasim say ayagana u soo helaanay la soo kulmaan caasim madaxiisa qaama way istaageen alhudayliyuun ilaa jasadi caasim bin haabit bay u istaageen liyafsiluu inay ka soo gooyaan canhu xaggiisa ra'sa madaxiisa inay ka soo gooyaan bay u istaageen fafuji'uu waxaa lagu soo kediyey ama fafajauu waxaa soo kediyey oo isla markii ku soo aruuray biasraabin koox oo an naxli shini ah shini ayaa ma u timidba iyo wa jamaacaati zanaadiiri baalka xuunka la yidhaahdo jamaacaad ah ama shinida noocee aan dhalin oo koox ahaa u timid qad xadat calayhi way koobtay wa axaaطat bihi caasim baa waxay kaga wareegsatay min kulli jaanibi dhinac kasta fakaanuu waxay ahaayeen kullamaa raamuu mar kastay damcaan aliqtiraaba inay u dhowaadaan min juhi maydkiisa taarat way soo duulaysay shinidii fii wujuuhihim wejiyaalkooda waladaqathum way qaniinaysay fii cuyuunihim indhaha wajibaahihim wejiyaalkooda iyo wa kullu mawdicin meel kastoo min ajsaadihim jirhkooda ka mid ah wadaanathum canhu wayna difaacaysayoo shinidii waxay difaacaysay caasim xaggiisa falamaa ya-suu markay ka qusteen min alwusuuli ilayhi inay gaaraan bacda an xaawaluu markay isku dayeen daalika arrintaa alkarata tilka tilwa alkara marba marka ka dambaysa qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaar kale waxay u dhaheen dacuuhu war dhaafa xataa yajinna ilaa uu daboolo calayh korkiisa alleylu habeenka ilaa mugdi yimaada suga ha u dhowaanina faina zanaabiira shinidu idaa xalla dulaa mugdigu hadduu soo galo khallad ama jallad canhu wakhallatu lakum way ka tegaysaa meesha way ka faydmaysaa xaggiisa wayna idin banaynaysaaye uma kabacdi jalasu way fadhiisteen yantadiruuna ayagoo sugaya hayra baciidin meel aan ka dheerayn laakinahu laakiinse maa kaada ma sigin yansarimu inuu go'o annahaaru maalintii ay dhammaato oo wayaqbilu leyl habeenkii uu yimaado xataa intii talabadat ay bilaabantay ay soo bixisay asamaau samadii ay isugu timid alquyuumu daruuro alkafiifa xoog badan oo aad u weyn addukni oo madow waaracadda wuu gugcay aljawu jawigii waa asbadda wuu birqay oo wuu xumbeeyey oo waxaa yimid roob aad iyo aad markaa u weyn wanhamara waxaa soo qubtay almadaru roob inhimaaran soo qubasho lam yashhad lahu aysan arkin almucamiruuna dadka cumriga dheerka leh maiilan kaasoo kale mundi wujiduu laga soo bilow markii lagu helay calaa tilka alardi arlada ayada ah raggii cimriga dheer lahaa weli ma arkin roobkaasoo kale wasarxaana maa waxaa aad u degdeg badnaa saalad inuu daatay uu socday ashicaabu kaymihii wamtala'ad ay buuxsameen albitaaxu dhulkii wagumirat ay buuxsantay alawdiya waadiyaalkii meelihii biyo fadhiisanka ahaa waktasaxa an minطaqa waxaa xaaqay minطaqadii iyo goobtii saylan daad ka sayl اcarimi carinkii daadkii reer yaman oo kale ahaa ayaa dhulkii xaaqay falama markuu iftiimay asubxu subxii mar allaala markuu subaxii dhashay qaamad hudeel baa soo istaagtay tabxafu ayadoo raaraadinaysa can jasadi caasim caasim jasadkiisa fii kulli makaanin meel kasta falam taqif lahu calaa ahar meel uu raad dhigay waayeen raadna kuma istaagin xagguu ka baxay yaa yaqaana daalika arrintaa waxay tahay anna sayla daadkiiba akhadahu qaaday baciidan baciidan meel ka fog buu markaa geeyey wamadaa bihi wuxuu la tegey ilaa xayun meel laa yaclamuuna aysan ogayn falaqad istajaaba allah alla ajiibay jala wacaza dacwata caasim bin haabit faxamiya wuu ilaaliyey ilaahay jasadahu jasadkiisii alطaahir nadiifka ahaa min an yumail in la gooyo bihi asaga ama la maalo wasaana wuu ka ilaaliyey ilaahay ra'sahu madaxiisii alkariima sharafta lahaa min an yushraba in lagu dulcabo fii qaxihaa dushiisa alqamro khamro in lagu cabo alla ka ilaaliyey walam yajcal ma uusan yeelin alleh lilmushrikiina mushrikiintana cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan wax wadaa ilaahay uma yeelin subxaana wa tacaala sidoo kale waxaanu ka nasan doonnaa dhanka ragga habeen dambe hadduu rabbi idin waxaanu geli doonaa safiyata binti cabdilmuطalib oo saxaabiyad cajiib badan ah meesha hanoo joogto caawa bilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala